alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay eh, baabkii ka waramayey culamada iyo umarada haddii lagu adeeco xalaaleynta iyo xaaraantimeynta inay arrinta noocaasi tahay shirki waxaynu akrinay aharkii cabdullaahi bni cabaas radia allahu canh waxaynu sheegnay lafdigan uu keenay musanifku inuu yahay lafdi ku macno dhow lafdiga aharka lafdiga kutubta musnadka ugu yaalaana inuu yahay araahum sayahlikuun aqulu qala الnabiyu salى اllahu alيyh wasalam yaquluuna naha abu bakr wa cumar iyo alfaad kale oo ku dhow sida hada اladii ahlakakum wallahi ma araakum ila sayucadibkm inii uxadiثkm can الnabiyi salى اllahu alيyh wasalam wataji-uuna babi bakri wa cumara maqsuudka baabka halka uu ka tusiyey aharku waxa weeye ana fiihi ana man caarada nusuusa bqowli axadi min albashar faqad carada nafsahu licadaab illah qofka waxyiga iyo adilada ka horgeeya biqowli axad min albashar axad dadka kamida qowlkiisa kainu man kan faqad carada nafsahu licadaab illah inuu yahay mid naftiisa u bandhigay cadaabka ilaahay waayo cabdullaahi bn cabaas radi allahu canhu muxuu yihi ma araa ila sayucadibkum lafdiga kalena araahum sayahlikuun waxaanu la hadlayay ciddii xadiidkii nabiga caleyh isalaatu wasalaam ee mutcatulxaj ku saabsanaa ka horgeysay amaba se kaga jawaabtay in abubakar iyo cumar ay fatwoodeen si khilaafsan kayfa man aaaca axada min albashar fi اtaxliili wاtaxriim qofkii xadiidka nebiga ka tegay ee ku camalfali waayey ee ka raacay qof kale hadalkii haddii ilaahay cadaabkiisa uu naftiisa u bandhigay fakayfa biman aطaaca axada min albashar fi اtaxliil wاtaxriim suu noqonaya xaalka qofka bashar ku adeeca xalaaleyn iyo xaaraantimeyn oo xaqii ilaahay khaaska ahaa oo ah tashriic jidaynta axkaamta isaga siiya waa uga mudan yahay cadaabka qofka xadiidka nebiga ku camalfalkiisii un uga tagaa liqowli fulan waayo kaasi dee xadiidkiibuu khilaafay liqowli axadna waa u khilaafay laakiin xaqii ilaahay subxana watacaala uu lahaa cid kale muusiin taxliilka iyo taxriimka cid kale siiya ee ictiqaadeen inay cid kale xaq u leedahay ama ay samayn kartana xaqii ilaahay u gaarkaabuu cid kale siiya dliilka labaad wuxu uhi musanifku waqaala alimaamu axmed ibnu xambal wuxuu yihi wa axmed ibnu maxamed ibni xambal cajibtu liqowmin qowm baan ka fajacay oon la yaabay carafu lisnaad ee carafuu sixat اlisnaad ama carafuu rijaal اlisnaad qoomkaasi oo garanaya xadiidka sanadkiisa ragga ku jira wasixatahuna garanaya ee sixat alisnaadna garanaya qoomkaasi oo yadhabuuna yacanaa u tegaya oo qaadanaya oo diin ka dhiganaya ra'yi sufyaan sufyaan ra'yigiisa wallahu ilaahay tacaala waa sareeyahay yaquulu wuxuu leeyahay walyaxdar aladiina ha digtoonaadaan kuwa yukhaalifuuna khilaafaya can amrihi yukhaalifuuna amrahu amra nabiyi sala اllah alay wasalam an tusiibahum ha ka digtoonaadaan inay ku habsato fitnatu fitna yusiibahum inuu ku habsado cadaabun aliim cadaab waxanuujiya tadri miyaad garanaysaa ama fitnada aayadda lagu sheegay waxay tahay alfitnatu ashirku wey lacalla waxaa laga yaabaa idaa radda hadduu aqbali waayo bacda qowlihi nabiga alayh salatu salaam axaadiidiisa wax ka mid a ah, ayaqaca inuu ku dhaco fii qalbihi qalbigiisa shayun shay min azayqi min alinxiraaf kaleexashada wadada xaqa ah oo fa yahlika dabeetana arrintaas sababteeda u halaagsamo hadalkan uu musanifu kasoo naqilay imaam axmed raximah llahu tacaala naqalahu bimacnaahu shaykh lislaam ibnu taymiya can alimaami axmed shekhulislaam ibnu taymiya ayaa isaga oo sidan aan la lafdi ahayn laakiin la macnaa eh, imaam axmed ibnu xambal ka soo naqilay kitaabkiisa asaarim lmasluul juska koobaad safxada lix iyo konton wuxu qala abu aalib almishkaniyu waqiila lahu ina qowma yadacuuna alxadiida wayadhabuuna lira'yi sufyaan abu aalib ba wuxu uhi imaam axmed waxa lagu uhi dad baa xadiidka nebiga ka tegaya oo ra'yiga sufyaan qaadanaya iyo ijtihaadkiisa qaala acjab liqowmin samicuu lxadiida wacarafuu lisnaada wasixatahu yadacuuna wayadhabuuna ilaa ra'yi sufyaan wagayrihi qaala allahu tacaala wlyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun alim watadri ma alfitnatu alkufru qaala allahu tacala walfitnatu akbaru min alqatl wayadacuuna alxadiida can rasuuli illahi sala allah alay wasalam wataglibhm ahwaؤuhm ilى الra'y aharkan asalkiisuna isagoo musnada wuxuu ku yaalaa alibana اlkubra kutubga kamid yahay alibana اlkubra libni baطa xadiid raqam ama ahar raqam sabca wa tisciin an can اlfadl ibni ziyaad fqad akrajahu ibn ba can ariiqihi anahu qaal samictu aba cabdillahi axmed ibni maxamed bni xambal yaquul nadartu fi lmusxaf waa kan lafdigiisa musnadka musxafkaan eegay qur-aanka fawajadtu fiihi aacata rasuuli illaahi fi halaaثati wa halaaثiina mowdican waxaan kitaabka qur-aanka ka helay saddex iyo soddon meelood oo ilaahay uu ku amray dadka inay rasuulka adeecaan uma jacala yatluu falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim tana aayaddaas ayuu akhriyay wajacala yukariruhaa wuxuu bilaabay imaam axmed inuu ku celceliyey wayaquul wama alfitnatu ashirku weeyi lacala an yaqaca fii qalbihi shayun min azaygi fayaziiga fayuhlikahu fayuhlikahu llah fayuhlikuhu llah wajacala yatlu hadi laaya falaa warabika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka fi ma shajara baynahum hadalkan imaamu axmedna macnihiisu waa daahir wuxuu ka hadlayaa qof lahu qudra ila wusul lahu qudra cala alwusuul ila alcilmi almarwiyi can nabiy alayh isalatu slam qof awood aqoonood u leh inuu gaadho cilmigii nebi maxamed laga soo wariyey oo xadiidkii inuu saxiix yahayo in kale kala garan kara dilaalat lxadiidna garan kara xadiidkani waxa uu tusinayo yanaa mablu mabl mablagu cilmihi ilaa hada alxad uu yahay ee ka hadli maayo qof muqalida an laa yacrifu sixat alxadiid walaa isnaadahu walaa yafa macnaahu kaa kaadli maayo kaa lidaruura waxaa loo baneeyey inuu qofka caalimkaa weydiiyo xukumka wuxuu u fatwoodana uu qaato ilahi baa hi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun inuu sidaa imaamu axmed raximah allahu tacala ujeedana waxaa tusinayaa dee hadalkiisa waxaa ku jirta carafu lisnaada wa sixatahu marka qudra cilmiya bay u leeyihiin cilmigii nebi axmed lagu soo dejiyey inay gaadhaan shardina kama dhigin imaamu axmed qofku si xadiidka nebiga ugu camal falo inuu mujtahid noqdo waxaa halkiisa ka muuqata un xadiidka sixadiisa inuu garanayo isla markaana macnihiisana inuu fahmi karo nusuusta iyo macaanideedana ilahi baa subxana wa tacaala afdudeeyey walaqad yasarna lqur'aana lidikri fahal min mudakir marka qofkaas aqoontiisu heerka ay gaadhiisan tahay maca dalika yatrukuna yatruku alxadiid asaxiix waاdaliil alwaadix wayuqalidu bacd alculamaa ayaa wuxuu ka tegayaa xadiidkii saxiixahaa iyo daliilkii masalada ku caddaa tusaala waa qof lagu yidhi abu daawuud wuxuu wariyey ama ogaaday ana aba daawuuda rawaa biisnaadi صaxiix عن البراء بن عازب وجاء الحdيث من xadيiث جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاaة والسلام qاal توضأوا حuم الإبل calى hilibka geela ka weyseysta oo le maya waxba laga weyseysan maya hilibka geela wudugana waxaa looga jeeda wudugii lugawiga ka faraxasha weyaan macnuhu nebigu aleyh isalaatu wasalaam dadka axkaamta sharciga ayuu u caddeynayay marka lafdiga nebiga kasoo fula waxaa lagu xambaarayaa asal ahaan in macnihii sharciga ahaa uuga jeedo hadduu salaad sheego nebigu iyo hadduu soom sheego iyo hadduu uduu sheego tii sharciga ahayd baa ayaa lagu fasiraya mid kale luqawi lala doorna hadduu iimaan sheego saasoo kale waxay shareecadu iimaan u taqaana hadduu islaam sheego ee luqad lala doontaa sax maaha iyadoo weliba aan daliil lahayn ama wuxuu iska odhanayaa xadiidkani waa mansuuq maxaa nasakhay waxaa nasakhay kaana akhiru amreyn min rasuuli illah tarku lwuduu min masat innaar suurtagal maaha taas waayo dee hilibkii ariga iyo hilibkii geela rasuulka mar la wada weydiiye labadoodabana waa la kariyaa ama waa la dubaa an natawada min luxuumi اlhanam qaala tawadau min luxuumi اlghanami in shitu ana tawadau min luxuumi اlibil qaala tawadau min luxuumi اlibil marka rasuulku alayh الsalaatu wasalaam labadii isku midka ahaa mima masati naar labaduba noqonayay ayuu kale xukum siiyey marka taasi waxay daliil u tahay inuu dembeeyey markaa xukumkan khaaska ee gaarka ee la siiyey hilibka geela walihada baa aimada shaaficiyada ah ahlulxadiidka ah ay madhabka masaladan ku khilaafeen labada xadiid ee saxiixaana ee laa mucaarida lahuma ay qaateen bayhaqi baa ka mida ibnu khuseyma kamida ibnu mundir baa kamida alimaam nawi raxima llahu tacaala waxay asxaabteedu kaga jawaabeen bu ihi xadiidkan waa daciif bu ihi laa qofka muslimkaana waajibkiisu waa kan inaanu madhab iyo wax kale ictibaarin mar hadduu xadiidku u caddaado marka wuxuu sheegay imaamu axmed waciidka aayadda ku soo arooray inuu shamlisanayo falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim aayadduna asal ahaan waxay ka hadlaysay munaafiqiinta ayay ka hadlaysay aladiina yatasalaluuna liwaadan can rasuuli illah oo marka jihaadka la tago rasuulka alayh isalatu salaam amarkiisi inta khilaafaan isgaabinaya dhuumanaya ee ka baxsanaya marka waxaa la odhan karaa ayad munaafiqiinta ku soo aroortay siduu ugu deliishaday imaamu axmed dad muslimiina oo taqliid muxarama markaas sameeyey waxaan leenahay laa yalzam an yakuuna almushabahu mithlu lmushabahi bihi min kuli wajhin haddii laba shay laisku shabo dhinac walba inay isku mid ka yihiin ma aha marka qofka sidan uu imaamu axmed ka hadlaya yeelaa macnaheedu maaha waa munaafiq oo munaafiqu dhinac walba kala mid yihi tashbiihu waa fii asli mukhaalafa asoo munaafiqaasi uu u khilaafay amarkii nebiga calayh isalaatu wasalaam ayuu qofkan xadiidkii nebiga ka tegay ee qowl caalim raacayna amarkii nebiga ukhilaafay haba ku kala duwanaadaan fi xukmi mukhalafa fi lxukmi lmutaratib cala lmukhaalafa xukumka ka dhalanaya khilaafka xadiidka nebiga iyo waciidka iyo cadaabka ka ratibmaya haba ku kala duwanaadaan wuxuu sheegay imaamu axmed ana alwaciid aladii tawajaha ilayhim nawcaan dadka xadiidka nebiga ka tegay ee qowl caalim ka raacay goodiga ku soo arooray laba nooc uniya fi lfitna ka koowaad waa inay fitna ku dhacaan an tusiibahum fitna wafasaraha bilkufr fitnadana wuxuu ku fasiray kufriga marka macnaayaddu muxuu noqonayaa an tusiibahum fitna ana allaha yudhiru bidalika kufra almunaafiqiin munaafiqiintu marka horeba kufaar bay ahaane iimaan aan qalbigooda ku jirin bay marka inay amarkii nebiga khilaafkiisa u badrheereen oo jihaadkii ay kaga baxeen gaalnimadii qalbiga ugu qarsoonayd calaamad muujinaysa wey arrinka labaad uu sheegayna waa xusuulu lcadaab waa inuu cadaab ku dhaco aw yusiibahum cadaabu aliim fi dunya aw fi laakhira waxyaabaa taa tusinaya waxaa ka mid a ah ma naqalahu alahram can imaami axmed anahu qaal qowm yuftuuna hakada yataqaladuuna qowla الrajul walaa yubaaluuna bاlxadiid yani ciddan uu ka hadlaya wuxuu ku sheegay kuwo fatwoonaya taqliid oo xadiidka nebiga aan u aaba yeelahayne madhabka ayaa ku weyn iyo sheekh hebel wuxuu yihi marka xadiidkii bay uga tegayaan qowlkaa hebel hadalkan imaamu axmed wuxuu tusinayaa yadulu calى ana alimaama axmeda yuxarimu الtaqliida calى man huwa qaadiru calى اlwusul ilى اlcilmi binafsihi inuu taqliida ka xaaraantimaynayo oo u arka inuu ku dambaabayo qofka cilmiga iskii u gaari kara masaladan ogaan kara maa xukmu sharci fiiha ogaan kara ama ha ku gaadho inuu mujtahid yahay ama inuu yahay qof aalib cilmiya oo baxi samayn karo oo adilada masalada baari kara weliba dee cusuurtan dambe adawaat lbaxiga aad bay ufududaadeen qofka aalibulcilmiga ahina waa sax culimada ha ka ta'akudo mas'alada ha weydiiyo laakiin inuu noqdo maaha kalmuqalid ayi mas'ala fi lwudu aw fi salaa oo la soo darsaysa inuu sheekh weydiiyo deetana sheekhu markuu idhaahdo way banaantay ma banaano intaa iska labuda an yabxa yuxaawil an yasila ila alcilmi binafsihi marka dambe ee natiijo uu gaadho sheekhiisa ama culimada kala tashadaa yidhaahdo masladaasaan baxfiye natiijadaasaan gaadhay ka waran adilo maslada kusoo aroortay oo aanan aanan anigu gaadhin miyay jirtaa xadiianan daliishadin wax dacfiya baa ku jira masale ijmaac miyaan khilaafay iyo wixii lamida ma hadalka imaamu axmed inuu taqliid o dhan xaaraantimaynayo inamaa yaxrumu taqliidu cinda uhuuri اxaqi bidaliili mar hadduu xaqi kuu muuqdo oo daliilkiisa u kuugu muuqdo taqliid kuma banaana wakadalika yaxrumu taqliidu cala alqaadiri cala albuluuqi ila alcilm mar haddaad cilmiga adigu gaari karto masalada xukumkeedii aada waxyiga iyo nusuusta aad ka heli karta taqliid kuma banaana wahada laysa khaasa bilimami axmed raximah qofka inaanu taqliidku u banaanayn daliilkii xaqi bidaliili ugu caddaaday ama awoodba u leh inuu cilmigii isagu gaadho arrin imaamu axmed ku gaara maaha bal huwa amru mustafiidu can ilaimati alarbaca waayrihi oo arrin ka tawaaturtay aimada afarta iyo ayruhumba lihaada wuxuu yihi alimaam sulaymaan ibn cabdillaahi isagoo cadaynaya muraadka imaamu axmed bikalaamihi wa muraadu axmeda alinkaaru calaa man yacrif isnaad alxadiid wa uma bacda dalika yuqalidu sufyaana aw gayrahu imaamu axmed wuxuu ku inkirayaa qofka xadiidka iyo sixadiisa gartay kadibna xadiidka intuu iskaga tago sufyaan ama sufyaan waa tusaalu leh ama caalim kale iska qalidanay wayactadiru bilacdaari baaila oo cudurdaaro baadila ku cudurdaaranaya marka la ha xadiidka u raacwey iyagaa nooga cilmi badan iyo diinta ugama fahni faham badnid arrintii waxa weeyaan ibnu cabaas uu ka diiday curwa kadalika tacliiqii khaiibe cala lahar aynu akrinay wayactadiru bilacdaari lbaila ima biana alahda bilxadiidi ijtihaad sida inuu idhaahdo in xadiid xukum laga qaataa waa ijtihaad walijtihaadu inqaaca mundu zamaan ijtihaadkiina beri hore ayuu go-ay waxaa hadhay waa maxay waa taqliidun oo markay soo xidhayaa wadooyinka raacitaanka waxyiga iyo in nusuustii xukum laga qaadan karo wa ima biana hada alimaam aladi qaladtuhu aclamu mini ama wuxuu dha imaamkanaan taqliiday hadalkiisu u qaatay isagaa iga cilmi badan fahu laa yaqulu ila bicilmin soo shaafici mu odhan laxmu lwudu laxmu libil laa yanqud lwudu isagaa xadiidka iyo fiqigaba iga cilmi badan tiisaasaan qaadanaya saasuu odhanaya walaa yatruku hada alxadiida maala ilaa can cilmi mu odhanaya shaafici xadiidkan baraa iyo xadiidkan jaabir ibnu samura iskagamuu teginuun can cilmin buu uga tegey inuu ogaaday xadiid kaloo nasakhay inuu jiro amaba se inuu xadiidku daciif yahay ama dliil kale oo ka xoog badan oo caarida inuu jiro ayuu uga tegay bu ohanaya ima bana dalika ijtihaad ama masaladu waa ijtihaad buu ohanaya wayushtarau fi ah, ijtihaadiya wayushtarau fi lmujtahidi an yakuna caalima bkitaab ilah caalima bisunati rasuuli wanaasika dalika wamansuuqahu wasaxiixa sunati wasaqiimaha caalima biwujuhi dilaalaat caalima bilcarabiyati wanawi usul wanawi dalika min shuruud wanaxwi dalika min ashuruud alati lacalaha laa tuujadu taamata fi abi bakrin wacumar radi allahu canhuma yanaa sheekh sulayman wuxuu inkirayaa shuruudan aadka u adag fuqahada madaahibtu ay ijtihaadka u dhigeen iyaguna aana iskuba waafaqsanayn wuxuu ku leeya qaar baa laga yaaba in abubakar iyo cumar iyo aan laga helin shuruudaanay sheegayaan qof ka dambeeye iska daayo kama qaalahu musanif waxaanu saa ka soo naqilay awogii maxamed cabdiwahaab ilaa akhirihi hadal dheer buu leeyahay kadibna wuxuu ka soo naqilayaa wuxuu odhanaya fain qulta famaada yajuusu lilinsaan min qira'ati hadi lkutub lmusanaf fi lmadaahib haddii qofkii daliilku u caddaaday ama xukumka inuu gaadho awoodda u lahaa taqliidka u diiday kutubtan madaahibta ka waran maxaa laga akhrisan karaa qiila yajuusu min dalika qira'atu cala sabiil isticaanati bihi cala fahmi lkitaabi wasuna in la akhristaa waa bannaan tahay iyadoo loo akhrisanayo in loo kaalmaysto sharaxa culimada iyo dee tafsiirkooda in loo kaalmaysto fahamka nusuusta wa taswiir ilmasaa'il iyo suuraynta masaa'ilka in la hahdo waxa weeyaan tusaale ahaan alwuduu luqatan waa kada sharcanna waa kada arkaanteedu waa sidaa shuruuddeedu waa taa nawaaqideedu waa sidaa yana suureynta masaailka fatakunu min nawci kutub اlaaliya kutubtan fiqiga ah masaaisha fiqiga ku qoran tahay waxay la mid tahay kutub اlaala kutubta usuul fiqiga kutubta naxwa kutubta musطalax ayay la mid tahay waay ama an takuna hiya اlmuqadamaة calى kitaab اllahi wa sunati rasuuli اlahi sal اله alay slam alxaakimaة beyn الnaas ma اkhtalafuu fiihi ama inay noqoto mid kitaabkiiyo sunaa laga horeysiinayo iyadu dadka kale xukumaysa waxay isku khilaafeen waatan minhaajkay ku taalaay ka leef aan minhaaj lahaana nebigaa sida yihi may may waatan minhaajka ku taal ka dad baa moodaya waxa weeyaan mutuunta fiqiga waxa ku yaala oo dhami inuu wada sax yahay suu wada noqon kara waabu iskhilaafsan yahay kana taasaa ku taal kana tanaa ku taal shaaficiyada alab masaa'il lagu odhanayaa masaladan qowlaan baa ku jira ama wajhaan ama ariiqaan marnaba laga waayi maayo sida qaalibka fiqu shaaficiya waxay kuula muuqato inuu daliilku tusiyey qowl ama wejhi ama ariiq waafaqsan laga waayi maayo adu kutubta eg shuruuxda eg shuruuxda minhaajka xataa kanzu raakibiin kuwooda mukhtasarka ayaa sheegaya khilaafka fi lmadhab maxaa madhabkiiaba la isu khilaafsan leado inagii nidhi alwusuul ila araajix fi lmadhab ayaa la odhan karaa xaaladaha qaarkood uu ka adag alwusuul ila raajix bidaliil marka maxaa in waxa daliilku rajaxayo la gartana looga dhigayaa wax culus oon la gaari karin madhabkii gudihiisa wada khilaafka ahaana loo odhanaya ilowba ilo waa inaad raacdo waay oo weliba dee tarjiixuna aanu ahayn mar walba binas imika ba cumd saalik sooma dhigataan muxuu muctamadka ka dhigaya waxay raaficiyo noogaay madhabka ku sheegaan hadday iskhilaafaanna ma daliil baa sidaa yidhi ay daliilun dalla calaa dalik <laughs> wuu cilmi badan yahay hadduu cilmi badan yahay waxaa dhici karta iyadoo uu isagu cilmi badan yahay haddana inuu sawaabku seego masaajisha qaarkood soo ma macaada isagoo sidaa yidhi haddana imise masalo quraabata sabciina masala ayaa ibnu naqiib ilmasri lagu qabsaday oo la yihi khaalafa almuctamada fi lmadhab isagoo muqadimada saa ku sheegay famaa baaluk ayib taana maa macnaheedu inaynu dhiiri infilaat cilmi lana fiqiga yaan laga baran kutubtan in laga bartaan dhiiri fiqiga wa nacmal bi wa namshi cala hadi ariiqa lakin maxaan diidaynaa in la hahdo laa tkruج can الmadhab ayb in tabayana lii ka waran bidaliil in masalada laga rajaxsan madhab axanaabila ama maalikiya ama ka rajaxsan ama sidan eh, la yihi waa غayr muctamd ama waa marjuux fi madhab ay tahay sida daliilka waafaqsan indhahaan isqabtaa waxa ha khalaas madhabkun raac haddii qalbigayga diiday ka waran qalbigaygu leeya sida xadiidku sheegay baa sax yan sidaan sidaan isku mid u noqonaynaa aanoo fahmi karo xadiidkii sixadiisa iyo dacfigiisa macnihiisa iyo dilaaladiisa baari kara wax nasakhay inuu in kale ijmaac ka hor imana inaanu jirin iyo nin caamiyo laa yaqra walaa yaktub kama yastawiyaan iminka dadku dadka qaar waxay doonaya labadaas simaan bay doonayaan aan isku mid baati ninkaa reer miyigae aan kitaabka madmadow badan oo allah ku yaqaan kitaabku u yahay iyo ninkaaga fiqiga labaatanka sanoo dhiganaya kutub alxadiid iyo cilmiga isku mid baad tihiine labadiinuba sida muctamadka fi madhab anaga muctamad ma garayna ad waay ayib marka hadalka waad akrii doontaan hadal dheer bu halkaa ku leeyahy hadalka aimada hadalkaa waafaqsan waxaa kamid a ah kalaam abi xaniifa ida jaa alxadiiu can irasuuli facala rasi wlcayn ida jaa can saxaabati facala rasi wlcayn waida jaءa can الtaabiciina fanaxnu rijaal wahum rijaal macanaa dee waa cilmi nama dheera bay ka dhigantah wa fii rawdat اculamaa suئila abu xaniifa ida qulta qowla kitaab lah yukhaalifu ka waran haddaad qowl tidhaahdo kitaabka ilaahayna qowlkaasi uu khilaafsan yahi muu odhan abu xaniifa siduu qowlkaygu kitaabka ilahay ukhilaafi karaa anaa kitaabka idinka aqaan anaa idinka fahm badan qowlkayga ha dhaafina ee muxuu yihi utrukuu qawlii likitaab illah qowlkayga isaga tago kitaabka ilaahay raaca qiila ida kaana qowlu rasuuli yukhaalifuhu ka war haddii qowlka rasuulku qowlkaaga khilaafo qaala utrukuu qowlii likhabari rasuuli sala allah alay wasalam waxaa iskaga taga qowlkaygoo xadiidka raaca buui qiila ida kaana qowlu saxaabati yukhaalifuhu ka war haddii qowlkayga qowlka saxaabadu khilaafo qaala utrukuu qowlii liqowli saxaaba qaala falam yaqul hada imaamu ma sheekh sulaymaan baale falam yaqul hada imaamu ma yaddaciihi jufaat muqalidiina lahu anahu laa yaqulu qowli yukhaalifu kitaab allah abu xaniifa qowl kitaabka ilaahay khilaafsan maba yidhaahda bay ku leeyihin maba dhici kartaba alaa lacnat llahi cidaadu ramlin calaa man radda qowla abi xaniifa bay taagan yihiba nacdasha ilaahay oo ciiddaa tamuuxeeda leegi dushaha kaga dhacdo qowlka abi xaniifa ninka radiya xata anzaluu manzilata almacsuum aladi laa yantiqu can ilhawa qala rawa bayhaqiyu fi sunan can shaafici anahu qaal ida qultu qawla wakana can nabiyi khilaafu qawli fama yasixu min xadiidi rasuuli illahi awlaa falaa tuqalidunii raaceen xadiidka nabiga raaca buui qala rabic samictu shaaficiy yaqul ida wajadtum fi kitaabi khilaafa sunati rasuuli illah faquluu bisunati rasuuli illah wadacuu ma qultu watawatara canhu anahu qaal ida saxa xadiid ay bikhilaafi qawli fadribuu biqowli xaaia ida saxa xadiidu fahuwa madhabi walihada culimada qaarkood oo shaaficiyada ahi ma ahi waxay dhahdaan madhab shaafici fi intiqaad lwudu bilaxmi ibil madhabkiisu waa xadiidka ila isagaa yihi idaa sax xadiidu fahuwa madhabi lakin maxaa laga rabaa un dee qofka saynu sheegin inuu awood u leeyahay inuu garto xadiidkani hal wa صaxiix am la macnihii macnaha xadiidka luqatan waa inuu garanayo fahmi karo nasikhiyo mansuukhi masaaisha noocaasa qaala malik kulu axadi yukhadu min qowlihi wayutraku ila rasuul اllah qala wakalaamu aimati milu hada kaiir fakhalafa lmuqaliduuna dalika wajamaduu cala ma wajaduu fi lkutub اlmadhabiya sawaء kana sawaaba am khaطأa maca ana kaiira min hadihi اlaqwali اlmansubati ila amati laysat aqwaala lahum mansuusa calayha bal waxaad ka heli kutubta shaaficiyada hadal aanu shaafici odhan haddana laleey waa muctamadkii oo hadalkii shaafici khilaafsan iyaga sheegay sheegayn hadalkii shaafici khilaafsan yahi haddana waa almuctamad fi lmadhab bay ku leeyihin markaasay isku dayeen hadalkii shaafici inay awilaan oo isagu dee markaa baabkaa la joogo ama madhabkaa dhexdiisa asalkiia misay ku odhanayaan hadi lmas'ala waa madhab shaafici saad ku garateen hal hiya mansuusa fi kutub illah m waa muaraja bay ku waxaanu shaafici o dhan shaafici loo nisbeynaya oo sidee loogu nisbeynaya min baab takriij bmanaa mar qawaaciddiisi waafaqsany oo madhabkii shaafici baa la odhanaya wax shaafici o asxaabu lwujuuh ay yidhaahdeen ee madhabkii shaafici laga dhigaya maca ana kaiira min hadi aqwaal mansuubati lilamati laysat aqwaal allahu mansuusa caleyha wainama hiya tafriicaat wujuh waxtimaalaat waqiyaas calى aqwalihim walasna naqulu ina alaimata calى khaطأ iska ilaali yana culimada inaad ku dhiirataa ma banaana akri risaalada shekh islam ibnu taymiya rafcu lmalaam can aimati aclaam inaad culimadii ku dhiirataa tira waxba hadalkoodani macna ma laho oo qunyar si fudud aad isaga tiraado waxba baxsin daliilku khilaafsan yahay oo waa iska awaamir caskariya waxaa kutubta fiqiga ku yaala sinus hada khata yanaa ah, laba arimoodee see kaa khaldamin daliilku hadduu kuu caddaado ama awood aad u leeda wuxuu tusiyey inaad garato inaad raacdo iyo in aad bijahlin culimada waxa weyaan aad ku durto ama khalad aad u nisbayso macaana kaiir wuxuu yihi wainamaa hiy tafriicaat wujuh ixtimaalaat waqiyaas cala aqwaali walasna naqul ina aimata calaa khata balhum in sha allah cala hudan min rabbi waqad qaw bima awjab allahu calayhi min aliimaani birasuul mutaabacatihi walakina alcismata muntafiyaة can gayri rasuul rasuulkaa macsuuma iyagu macsuumiin ma fahuwa ladii wma yantiqu can ilhawa in huwa ila waxyun yuuxa fama alcudru fi itibaacihim wa itibaaci aladi laa yantiqu can ilhawa maxaad cudurdaar haysataa in xadiidkii nabiga alay hadalka aimaduna luqa carabiyin buu ku qorayay sooma xadiidka nebiguna luqa carabiyu ku qoray hadalka aimada si aad ufahmi karta aad ufahmi kartaa xadiidka bal si ka sahlan baad ufahmi kartaa haddaad aaliyaadka cilmigaada haysato marka maxaa hadhow amaam allahi cudurdaar ku noqon marka lagu ha maxaad xadiidka nebiga uga tagtay qowlka sheekh hebel aad u qaadatay ila nebiga waxa lagu uhi wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa sheekhana saa odhan markuu leeya imaamu axmed cajibtu alcajabu waa nawcaan cajab istixsaan shayga in wanaagiisa laga cajabo caaisha markay tidhi kaana nebiyu yucjibuhu التيمن في تلعله وترجله وطهوره وفي شأن كله ka labaadna waa cajibu inkaar waa shaygii inaad ka yaabto yana yaabitaan ay diidma la socoto iyo saluug kama fi qawlihi tacaala bal cajibta wayaskharuun marka markuu leeyahy cajibtu waa cajabu istinkaar wey carafu isnaad isnaad alxadiid wa marka isnaadka hal yalzam min صixat اlisnaad صixat اlxadiid msla masأala mutacaliqa bcilmi musطalax اlxadiid hal yalzam min صixat اxadii صixat اlisnaad صixat اlxadiid laa yalzam qad yasixu اlisnaad walaa yasixu اlmatn sanadku waxaa laga yaabaa uu saxiix yahay lakin matnigu aanu saxiix ahay oo matniga tusaale ahaan dee nakaara ay ku jirtaa ayib wahal yalzamu min sixati almatn sixatu kuli isnaadi ruwiya bihi laa yalzam kadalik waxaa dhici karta in majmuuc asaniid isnaad kasta haddii goonidiisa looga inu daciif yahy lakin majmuuca in xadiidka lagu saxiixiy ama inuu asaniid saxiixa iyo kuwa daciifaba leeyahy lacalahu markuu le damiirku insaanku noqonaya lacala insaan aladii tasxu cindahu sunatu rasuuli lah ida radda bacda qawli ay bacda qowli nabiyi sal ly slm an yaqaca fii qalbii shay min azayq fayahlika watanbiih cala ana radda qowli rasuul sababun lizayqi اlqalb xadiidka nebiga aad radido tacasuban limadhab ama itibaacan lilhawaa waxay sabab u noqonaysaa qalbigaagu inuu lumo wa zayqu اlqalbi sababun lilhalaaki fi dunya wاlaakhira lumitaanka qalbiguna wuxuu sabab u yahay addunya akhiraba inaad halaagsanto walihaada baa labada uu isku xidhay alimaamu axmed raximah llah yukhaalifuuna can amrihi markuu ilaahay yihi damiirka can amrihi ku jira ayuu unoqonaya yarjicu ila rasuul sala اllah alay wasalam waayo nebigaa fii awali aaya lagu sheegay wacudiya alficlu bican macaanuu yatacadaa binafsi waxaa la odhan karaya yukhaalifuuna amrahu ficilkan waxa weeyaan eh, khaalafa yukhaalifu sidiisu u tallaabaa mafcuulkiisa macmuulkiisa ugu tallaabaa haddana hadda can baa lagu gudbiyey sababtu waa maxay liannahu dumina macna icraab yukhaalifuuna can amrihi mukhaalafo qura un maahe waxay ka dhiganta la yihi yukhaalifuuna wa yucriduuna can amrihi oo eeg haddii xarafka jar iyo ficilku aanay munaasib isku ahayn ama xarafka jar baa xaraf kale oo ficilkan munaasib munaasiba macnihiisa la siiyaa ama ficilka la tadmiiniyaa la gudageliyaa macna munaasib u ah xarfu jarka soo waadix maa ya amilo badanna taasi qur-aanka way ku leedahay ibnu jariir wuxuu yihi bitafsiri qowlihi falyaxdar اladina yukhaalifuuna can amrih waudkilat can lana macna اkalaam falyaxdar اladina yaluuduuna can amrihi wayudbiruuna canhu mucridiin ficilkaa yukhaalifuuna buu tadmiiniyey bimacna alcraab an tusiibahum fitna fitnada wuxuu ku fasiray zayg fasara alimaamu axmed bizayg bizayg washirk aw yusiibahum cadaab aliim ay fi abdaanihim sida in addunyada lagu dilo oo yusala calayhi man yaqtuluhu oo muumina ama kaafira cuquubata lahu ilahay wuxuu kugu ciqaabi kara inuu muslim kugu salido haddaan la dilin fain maatuu walam yuqtaluu yani yucadabuuna fi nnaari yowma alqiyaama waay wajhu dilaalati alahar calaa maqsuud ilbaab ama aayadaba dheh ila waxa daliilkaay waa aayaddae e aayaddu imaamu axmed daliishaday ana fiiha alwaciid alakiid calى man khalafa amr الnabiyi salى اllahu alيه wasalam goodi adag baa ku jira aayaddan oo loogu goodiyey qofka amarka nebiga khilaafa ee wax kale ka raaca wa min mukhaalafatihi طaacaة اlculamaa wاlumaraa fima khaalafuu fiihi rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam amarka nebiga in la khilaafo waxaa ka mid ah in culamada iyo madaxda lagu adeeco wax la ogayoo la garanaya in amarkii rasuulka ku khilaafeen madaxda iyo culimaduna waa tusaale waxaa soo gelaya dadka oo dhan jamiic makhluuqaat baa soo gelaya in makhluuq lagu adeeco fima khaalafa fiihi rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam daliil thalith can cadiy bni xaatibin anahu samca wuxuu maqlay annabiya salى اllah alيه wasalam yaqra akriya hadihi اlaaya itakaduu axbaaram warubaanum arbaaba min duuni illah aaya faqultu la waxaan kuuhi buuhi inaa anagu lasnaa maanaan ahayn nacbudu inaanu caabudno culimada iyo cubaadda qaala alaysa yuxarimuuna miyaanay xaaraantimayn jirin maa axala allah wuxuu ilaahay xalaaleeyey oo fatuxarimuunahu ay tactaqiduuna xurumatahu oo marka miyadaan aamini jirin inuu xaaraan yahay wayuxiluuna miyaanay xalaalayn jirin maa xarama allah wuxuu ilaahay xaaraantimeeyey oo fatuxiluunahu idinkuna miyadaan markaa inuu xalaal yahay ictiqaadi jirin faqultu waxaan ihi bala qaala fatilka taasi inaad taxliilka iyo taxriimkooda tasxiixisaan ood ku raacdaan cibaadatuhum weeye waa caabudistooda aayaddu ay sheegeyso marka arbaabanti bimacnaa macbuudaat buu xadiidu ku fasiray soo ma tilka cibaadatu rawahu axmedu watirmidiyu buu ihi waxasanahu waayo xadiidkan imaamu axmed inuu wariyey buu unisbeeyey musanifku laakiin culimadu waxay dhahdeen musnadka axmed kuma qora oo sheekh axmed shaakir oo muxaqiq musnada kitaabka alixkaam fi usuuli laxkaam ee usuuli lfiqiga ibnu xasm tacliiqa uu tacliiqiyey wuxuu ku yihi wahada alxadiidu lam yarwihi axmedu fi musnadi calaa sacati musnad axmed oo aada u ballaaran xadiidkani kuma jira buuri arrinta ku saabsan xadiidkan in imaamu axmed loo tiiriyo alimaam maxamed cabdilwahaab waa looga horeeyey cazaahu ibnu kahiir ilى axmed fi tafsiirih wakadalika ibn اlqayim fi iclaam اlmuwaqiciin qultu alxadiiثu fi lmusnadi sidaasuu yihi ba isagu musnad axmed buu tiiriyey wtirmidiyu muطawala sheekh mashhuur xasan salmaan taxqiiqa uu ku leeyay iclaam lmuwaqiciinka wuxuu ku uhi wacazaahu lmusanifu wabnu kaiirin musanifka ibn lqayim uga jeeda fi tafsiri limaami axmed min xadiidi cadiy walam adfar bihi fi musnadihi musnad musnadi cadiyin walaa fi aطraaf musnadna kama helin musnadka cadiyna kama helin aطraaf musnadna kama helin uma wajadtu sheikha amed axmeda shaakirin waay yaquul fi tacliiqi calى ixkaam whada xadiiثu lam yarwi axmedu fi musnadi calى sacati waxaa kaloo musanifku yihi wtirmidiyu waxasanahu buu ihi soo ma tirmidinu xasan ku sheegay buu sheegay tirmidi lam yaqul fiihi xasan dad sunanta unoqoto waan unoqday anigu tirmidi ma odhan xadiidkani waa xasan bal wuxuu yihi hada xadiiثu غariib la nacrifhu ila min xadiiثi cabdالsalaam ibni xarb wkhaطiif ibni acyun laysa bimacruufi fi اlxadiiث siiqada noocaasi min atirmidiy hal hiya siiqatu taxsiin am siiqatu tadciif hiya siiqatu tadciif daciifiye xadiidka waay markaa sanadkiisa khaiif ibnu acim ayaa ku jira nacam oo majhuula waa dhici kartaa in nusakha tirmidi qaarkood ay saasi ku qoran tahay walihaada arkaysaa culimo kale oo sheekha uga horeeyey naqla taxsiin اlxadiid can الtirmidi waxaa ka mida تkriiج الkشhاaf للxاaفظ بن xaجر العasqلاني kadalika الsuyuطي في dur في الdur الmanhur isna tirmidi inuu taxsiiniyey buu sheegay marka almuصنف masbuq almuصنف masbuq في naqlihi lتaxsin التirmidي لhada الxadيث nuska qaarkood inuu ku yaala baa dhici karta لهada manaawi laftiisu fi الفتح الsamaawi wuxuu ku yihi fi تkriijihi akrajahu الtirmidiy waxasanahu marka xadiidkan sanadkiisa culimada isku khilaafay culimada qaar waxay le wa daciif cabdالsalaam ibnu xarb oo daciifa baa sanadkii ku jira waqad tafarada bih wawasafahu aئmaة bأnahu yarwi الغarائب والmanakir khaطiif ibnu acyunna waa daciif dacafahu الtirmidi wdaara quطni wbnu xajar waqad tafarada bاlxadiiث lihada tirmidi iyo daara quطni iyo waa daciifiyeen xadiidkan laakiin culimo markaa de waxaa jirta sida aynu kasoo naqilaynayba taxsiinisay min haulaa sheikh اlalbani wuxuu shaahid uga dhigay xadiiu aharu xudayfa ayuu shaahid uga dhigay lakiin aharka xudayfe in shaahid looga dhigo nahr nadar baa ku sugan oo aharku sababu nuzuul kuma tacaluqa xataa naquul lahu xukmu rafc waxa waa tafsiirun waay sheekh mashuur kitaabkiisa tacliiqa uu ku leeyahay ama taxqiiqa uu ku leyahy iclaam lmuwqiciinka ibn اlqayim uhi walilxadiidi shaahidun can xudayfa mawquufa marka xukmu rafci buu leeyahay bu uhi hadduu sabab nuzuul ahaan lahaa hadalka xudayfe ayuu xukmu rafci yeelan lahaa lakin waa tafsiirun waxaa kaloo uu sheegay walahu shaahidu aakharu jayidu min xadiidi abilcaaliya buuri cinda bni jariir waxaasay isku kabkabeen culimada xadiidkan eh, tasxiixisay insha allah waju dilaalatihi iyo masaa'ilka darsiga berri baynu ku qaadan wallahu aclam w allah ala nabiyina mxamedi wala alih waasxaabihi ajmaciin